ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك إنه الإسلام عاد في سبيل الله ilaahay waxaa laga yaabaa etoobiya inuu maanta iloodayo inuu mu'miniinta muslimiinta inuu soomaaliya inuu maanta ku burburiyo laga yaabo maanta iyagu way qoslayaan oo way faraxsan yihiin waddankoodii ayaanu gallay dubucdiisii iyo xududii xamar baanu joognaa meeshii ugu dambaysay baanu joognaa caasimadoodii ayaanu haysanaa dhulkii sirtoodii iyo danahoodii oo dhan nagaa maamulayna ayay leeyihiin laakiin biidni illaahi tacaala waxa ay noqon doontaa baaba'ooda iyo burburkooda ayay noqon doontaa biidni illaahi tacaala islaamka lagama sarrayn karo laakiin waa la jarxi karaya lagama sarrayn karo islaamka alislaamu yaclu walaa yuclaa calayh islaam lagama sarrayo laakiin dadkiisa ayaa laga yaabaa inuu dhaawac ku dhaco dhaawac weeye oo muslimiintu libaax weeye libaax la dhaawacay weeye maalin maalmaha ka mida ayaa dhaawiciisi bogsoonaya kadibna haddii uu soo noqdo waad garanaysaa libaax kugu soo noqday aad udhugaysid aad maalin ka jabisay ku maayo maalin maalmaha ka mida ayuu dunka kugu dhegi doonaayo ogow islaamku marka ma dhinto wax dhinta ma aha lagamana sarrayn karo laakiin maalin maalmaha ka a ah ayaa goobta laga heli karaa goobta in la kala helo adduunkan ayaanu ugu talagalay gaalada etoobiyaanka ah ee qurunka ah ee tigreega ee ku jira maanta soomaaliya ku dhex jira xamar darb dhex mushaaxaya ee xeebihii dhex mushaaxaya ee badii cabay ilow bad weligood ma aani arage la yidhi badii markii arkeenaya biyo u maleeya webi ee cabeen kadibna ay yidhaahdeen war biyuu qaraara dadka noocaas yidhi insha allahu tacaala falyadxakuu qaliilan waliyabkuu kaiiran insha allahu tacaala maalmadeen weyo qosolku laakiin ilaahay wuxuu idin diyaariyey bal idin burburiyo baa ilaahay idin diyaariya subxaana wa tacaala asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayahalow muxadaradan waxaa inoo jeedinayaa fadiilata sheekh cabdulqaadir muumin waxaana idiin soo gudbinaysa shabakada islaamiga ah ee adacwa dadcom بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى اثره واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد سلام كبرا سنين waxaa inoo martay maantay sheekhana sheekh cabdulqaadir muumin xafidahu llahu tacaala ku sugan magaalada london ee wadanka u k waxaa maanta inoo balansaneyd muxaadaro ciwaankeedu yahay wadciga iyo xaaladda uu ku sugan yahay maanta wadankeenu muxaadaro sheekhu kaga hadlay oo kana soo jeedin doona insha allahu tacaala markaska caaisha bintu sadiiq um lmu'miniin radi allahu canha ee ku yaala magaalada hoosaaso sidoo kale wuxuu khadku si toosa insha allah ugu xidhnaan doonaa qolka shabakada islaamiga ee dacaw center ay ku leedahay ehm, baab tooga marka insha allah tacala sheikhaan kusoo dhaweynana falitafadal sheikhana mashkuuran maajuuran alxamdulilahi rabi alcaalamin wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam ilahi baa subxaanahu watacaala soo qadaray inagoo meel ku kala joognaa inaan haddana aan kulano oo aan ismaqalno fadliga ilaahay subxaanahu watacaala ayay ka mid tahay waxaynu in yar waxaynu in yar insha allahu tacaala aynu ka hadlaynaa wadciga soomaaliya ayaynu wax yaroo qeyb ka a ah ayaynu ka hadli doonaa haddii allah wadani ogolaado waxaynu ka hadlaynaa sidaynu ognahay ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku minaystay muslimiinta khayr aad iyo aad u tiro badan soomaaliya ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu siiyey nicmo aad iyo aad u tiro badan muddo hadda dhowr bilood laga joogo waxaa ilaahay gacanta u geliyey islaam wax la yidhaahdo way nimcaysteen oo islaamkii ayay ku liibaaneen guushii baa ilaahay faraha ka saaray subxaanahu wa tacaala rikhaa iyo barwaaqo iyo nicmo iyo nabadgelyo ayaa ilaahay gacanta u geliyey subxaanahu wa tacaala haddana muddo aan sidaa usii fogeyn waa laga qaaday arrinkaas oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wakhtiga xaadirka ah uu kala noqday waxaynu markaa isweydiinaynaa marka asbaabaha arrinkaa keenay muxuu yihi laba as laba sababood oo ra-iisiya ayaa saldhigu ah sida aan isleeyahay sababta koowaad waxa weeye shacabka dadka shacabka ah ee khayrkan ilaahay u keenay subxaanahu watacaala ayaan mustaxiqu ahayn iyaga ayaanay u baana ahayn mustaxiq sidaa darteed baa ilaahay kala noqday subxaanahu wa tacaala ilaahayna khayrka wuu tusaa dadka haddii ay mustaxiq u noqon waayaan ilahay wuu ka ceshanayaa subxaanahu wa tacaala sida ilaahay qur'aankiisa meelo badan ku sheegay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala masaluhum ka masali ladi istawqada naaran falama adaa'at maa xawlahu dahaba allahu binuurihim wa tarakahum fii dulumaatin laa yubsiruun ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo markii munaafiqiinta ka hadlaya ayuu alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wuxuu la mid yahay tusaalahoodu nin qabshiday oo kale markii ay hareerihiisa ay ifisay ee wax walba uu arkay ayuu ilaahay la tegey subxaanahu wa tacaala nuurkiisii kala tegey wuxuuna uga tegey dadkii dulmigoodii wuxuu uga tegey dulumaadkoodii mugdigoodii ayuu uga tegey iyaga oo aan waxba arkahayn oo wax allaale waxay arkayaan iyo waxay maqsumun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun meel ay ku noqdaan aan haysan ilahay halkaan tusaale ayuu nagu siinaya dad uu ilaahay khayr u keenay khayrka ka faa'iidaysan waayey markay khayrkii ka faa'iidaysan waayeen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa khayrkii kala noqday oo kala tegey maxaa jira khayrkii bay ka faa'iidaysan waayeen sidaa darteed innagana sidoo kaleeto dadka shacabkaa ilaahay khayr buu u keenay nicmo iyo barwaaqo ayuu u keenay khayrkii way qaadan waayeen oo way iskaga tageen faraha ayay ka qaadeen xumaatidii ayay ka doorteen walciyaadu billaah ilahayna subxaanahu watacaala uu kala noqday ilaahay wuxuu leeyahay falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum ayuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala markii iyaga khayr la siiyey ee iyagu markaa qalbigoodii ay leexiyeen oo khayrkii ay ka jeediyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana qalbigoodii ayuu leexiyey wallahu laa yahdi alqawma alfaasiqiin ayaa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wanuqallibu afidatahum wa absaarahum kama lam yu'minuu awala mara wanadarhum fii duqyaanihim yacrahuun wuxuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala sidoo kaleeto quluubtooda ayaanu gedgedinaynaa iyo indhahooda ayaa alla leeyahay subxaanahu wa tacaala ma rumaynayaan maxaa jira markii u horraysay ayay ka soo daaheen oo khayrkii qaadan waayeen duqyaankooda ayaan u daynaynaa ay ku jirayaan ayaa ilaahay leeyahay subxaanau wa tacaala sidaa darteed marka waxa weeye khayrka markii la qaadan waayo oo ay dadku mustaxiq u noqon waayaan ilaahay wuu kala noqonayaa subxaanahu wa tacaala asbaabaha khayrka ilaahay ku ceshado ayay ka mid tahay subxaanahu wa tacaala ama boqolkii sano lasoo dhaafay ayaa waxay ku jireen dulli waxay ku tarabiyoobayeen cilmaaniya waxa u tegey gaalo way gumaysatay gumaysigii waxay ugu geysay afkaartoodii iyo waxooda xumaabay ugu geysay dad bay tababartay waxbarashadii bay qabsatay ayaa dadka ka xumaatay tarabiyadoodii ayaa waxay noqotay inay wax daran lagu tarabiyeeyo calmaaniya iyo qabaliya iyo waxaan khayr lahayn walidaalika ayaanay khayrkaba khayr u aragba bal xumaati ayay u arkayaan sidaa darteed siduu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu tacaala canhu kayfa bikum idaa labisatkum fitna yarbuu fiiha saqiiru wayahramu fiiha alkabiiru wayuttakhada sunna sidee buu xaalkiinu noqonaya markii fitno diintiina idinka dhex gasho oo fitna aad ku barbaartaan oo midka yari uu ku barbaaro midka weynina ku gaboobo dadkuna sunno ka dhigtaan fain quyirat yowman haddii maalin la bedelo qiila haada munkar haddii maalin la bedelo wixii xumaa la yidhaahdo munkar baa la keenay xumaati baa la keenay la yidhaahdo walidaalika waad garanaysaan khayrka markii ilaahay keenay wixii qaylo iyo buuq dhacayay waad garanaysaan waxa la yidhi wamataa dalika waa goorma wuxuu yidhi idaa qallat umanaa'ukum wakasurat quraa'ukum waqallat fuqahaa'ukum wakasurat quraa'ukum watufuktiha likayri diin waltumisat iddunya bicamali alaakhira wuxuu arrinkaasu dhici doonaa buu yidhi wuxuu dhici doonaa markii dadkiina la aaminaa ay yaraadaan dadkiina madaxda ahina ay tiro bataan dadka fiqiga garanayaana ay yaraadaan dadka qur'aanka akrinayaana ay tiro bataan diinta waxaan ahayna faqih lagu noqdo camalkii aakhirona adduunyada lagu doonay adduunya lagu iibsado markaa ayuu dhacayaa ayuu yidhi dadkii marka tarabiyo xun ayaa ku dhacday tarabiyadoodii ayaa xumaatay wax kaleba ma yaqaaniin diin ma garanayaan iyo ilaahay dartii wax loo sameeyo waxa ay garanayaan wax uun adduunya ugu jirto iyo waxaan qiimo lahayn ayay garanayaan walidalika ayay markaa wixii fiicnaa iska tuurayaan oo meel cidlaa kusoo dhacayaan walciyaadu billah halkaasu taasu marka sabab weeye sabab aad iyo aada muhiim u ah khayrka waxaa shucuubta meel kastoo aad aragto hadba waxaa ka daarmaya layd baa ka shidmaya afghanistan buu ka shidmay waa la baktiyey oo waxa baktiyay dadkiisibaa baktiyey soomaaliya ayuu ka shidmay waa la baktiyey oo dadkiisibaa baktiyey meel kasta oo uu ka shidmoba shacabka ayaa baktiinaya oo diidaya iyaga ayaa xulafo la noqonaya gaalada iyo munaafiqiinta walciyaadu billah iyaga ayaa soo dhaweysanaya iyaga ayaa u sacabinaya iyaga ayaa dulliga doonaya walciyaadu billah sababta koowaad ee ra-iisiga ahay sababtaa wey waxa jira sabab kale ayaa jirta oo iyaduna ra-iisi oo muhiima sababtaasu iyaduna waxa weeye waxa ay ka imaanaysaa dadka hawsha wada ayaa ilaahay ku imtixaamaya subxaanahu wa tacaala imtixaan ayaa ilaahay ugu talagelaya oo uu ku imtixaamaya alle subxaanahu watacaala waxaana arrinkaas tusaale noo ah uxud ayaa tusaale noo ah wixii uxud ka dhacay ayaa tusaale noo ah iyo sidii xaal noqday iyo muslimiintu siday ahaayeen haddii aad u fiirsatona xaalka maanta inagu aynu ku jirno soomaaliya sidii oo kale wey muslimiintu iyagoo tabar yar baa ilaahay u gargaaray subxaanahu watacaala walaqad nasarakum allahu bibadrin waantum adilla sida ilaahay u yidhi subxaanahu watacaala ilaahay maalintii bader wuu idiin gargaaray adinka oo tabar daran haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintii uxud way ka xoog weynaayeen maalintii bader wamaca dalika way jabeen kadalika sidoo kaleeto muslimiintu maalintii sanadkii xilliyada sanadkii hore xilliyadan oo kaleeto markii nasriga ilaahay siinayay subxaanahu wa tacaala aad iyo aad bay u tabar daraayeen laakiin maalintii ilaahay subxaanahu wa tacaala nasrigii uu kala noqday haddana mar kale lixixkamkiisa xikamkiisa dartiis waxa weye intii way ka xoog weynaayeen waxaan markaa aan soo koobayaa insha allahu tacaala bader fawaa'idkii ka dhacay ayaa culimadu waxa halkaa laga wado markuu muslimiinta ilaahay subxaanahu watacaala mararka qaybtood uu nasriga ka celiyo sababta uu danta iyo muraadka uu ka leeyahay oo dadka intooda badan aanay garanayn ayaan waxaa noo soo koobaya oo arrinkaas noo soo khulaaseeyey raximahu llahu tacaala ibnu qayim kitaabkiisa zaad almacaad ayuu kusoo khulaasay waxaan rabaa marka fawaa'idka inaan idiin akriyo intii aynu ka gaaro wixii uu shiikhu sheegay aniga oo soo koobaya kuna talagelaya inaan cayriyo waxa uu yidhi shiikhu baab buu u sameeyey markii uu sheegay qaswadii iyo wixii ka dhacay ayuu wuxuu u sameeyey wuxuu yidhi fii dikri bacdi alxikami waalgaayaati almaxmuuda alati kanat fii waqcati uxud waxa weeye in halkaan lagu xuso oo la sheego weeye xikmooyinka ka dambeeya iyo muraadka laga leeyahay ee wanaagsanaa ee uxud ka dhacay marka mararka qaybtood waxaad adigu aada u malaynayso jab oo ilaahay nasri ka wado ayaa jira markaas ayuu wuxuu yidhi fa minhaa waxa ka mida buu yidhi sheikhu tacriifuhum ilaahay wuxuu tusay suu'a caaqibati lmacsiya macsiyadoodii xumaatidoodii xumaatideedii ayaa la tusay walfashal iyo fashalkii baa la tusay iyo watanaazuci iyo murankii xumaatidiisii baa la tusay wa ana aladii asaabahum wixii ku dhacay inamaa huwa wuxuu ahaa bishuhuumi dalika arrinkaa xumaatidiisa ayuu ahaa kama qaala tacaala ilaahay sida uu yidhi walaqad sadaqakum allahu wacdahu ittaxusuunahum biidnihi xata ida fashiltum watanaazactum fi lamri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuuna minkum man yuriidu dunya wa man yuriidu alaakhira marka ilaahay yidhi subxaanahu watacaala ilaahay uu yidhi subxaanahu watacaala yaboohiisii uu idiin ballan qaaday waa ka dabeeyey ilaahay subxaanahu watacaala yaboohiisa kama baxo markii maalintii gelinkeedii hore aad gaaladii layneyseen oo aad dabar goynayseen kadib markii fashilku idinku dhacay iyo tanaasucii iyo murankii idinku dhacay oo aad cisyaankii la timaadeen oo nebigii sala allahu alayhi wasalam wuxuu idiin diray meeshuu idiin diray aad ka tagteen oo amarkiisi aad khilaafteen ayaa markaa markii aad aragteen waxaad jeceshiin oo ilaahay idin tusay subxaanahu wa tacaala ilahay wuxuu yidhi minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira maxaa jira dadka waxaa kamid ahaayo ku jiray mid adduun doonaya iyo mid aakhira doonaya ayaa kamid ahaa rag baa xoola soo doontay oo xoolihii meeshii ku orday kadibna fashilkaa iyo waxa dhacay arrinkaa ayaa dhacay macsiyadoodii ayaa la tusay marka darsi baa loo dhigay sidaas weeye marka muslimiinta haddii ay wax ku dhacaan mararka qaybtood ilaahay subxaanahu watacaala dan buu ka leeyahay arrinkan oo kalena ilaahay subxaanahu watacaala dan buu ka lahaa falamaa adaaquu markii ay dhadhamiyeen caaqibata macsiyatihim lirasuuli markii ay dhadhamiyeen macsiyadooda xumaanteeda ay nebigii khilaafeen wa tanaasucihim iyo murankoodii wa fashilihim iyo fashilkoodii kaanuu bacda dalika waxay noqdeen ashadda xadaran kuwa markaa aad iyo aada uga taxadara iyo wayakdasan kuwa aad iyo aad u kaca oo u dhifiriryoon ayay noqdeen wa taxarusan iyo kuwa iska ilaaliya min asbaabi alkhudlaani wax kasta oo gargaar darro u keenaya kuwa iska ilaaliya ayay noqdeen sidaas weeyo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala dan buu ka leeyahay oo wuxuu doonayaa waxaa laga yaabaa in khilaafaad iyo wuxuun jiraan ayaa dhici karta ilaahay subxaanahu watacaala marka wuxuuna rabaa inuu na tuso macsiyada xumaatideeda ayuu doonayaa inuu tuso darsi waay ilaahay bixinayo subxaanahu watacaala wa minhaa shiiku waxaa kamida buu yidhi ana xikmat allahi wa sunnatihi fii rusulihi ilaahay xikmadiisa iyo iyo sunnada rusushiisa wa atbaacihim iyo kuwa raaca jarad waxa ay ku socotay bian yudaaduu maratan wa an yudaala calayhim ukhra mar inay iyagu sarreeyaan oo xoog bataan marna in iyaga la legdo alxarbu sijaal mar in waxa weeye wax la dhadhansiiyo ee mar uu nasriga ma garanaysaa goobta laga helo marna iyagu inay helaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu arrinkaa ay sunnadiisa ku dareertay laakin takunu lahu alcaaqiba laakin caaqibada dambe iyaga ayaa iska lahaanaya walidalika walcaaqibatu lilmuttaqiin muslimiintu marka ma quusanayso oo ma oranayso jab baa nagu dhacayo waynu iska kala tegaynaa laakin waxa weeye waalcaaqibatu lilmuttaqiin caaqibada iyaga baa iska leh kadib iyaga unbaa yeelan doona laakin arrinkaanu imtixaan yar wey ilaahay baa arrinkaa ku talagalay fa inahum law intasaruu daa'iman markasta hadduu ilaahay subxaana wa tacaala gargaarka siiyo dakala macahum lmu'minuun wakayruhum waxaa iska soo gelaya meesha mu'miniinta iyo kayrkoodba walam yumayiz asaadiqu min min gayrihi lama kala saari karayo saabiqa iyo midka beenta sheegaya walow intusira calayhim daa'iman haddii markasta iyagana mar kasta haddii laga guulaysto iyagana lam yaxsud lmaqsuudu lam yaxsul ilmaqsuudu maqsuudkii lama helayo min albicati warisaala wixii ilaahay subxaana watacaala risaalada uu usoo diray lama helayo oo faktadat xikmat llah ilahay xikmadiisa baa markaa waxay keentay an jamaca lahu bayna alamrayn inuu labada amar ilaahay u jamciyo subxaanahu watacaala liyumayiza inuu ilaahay si u kala saaro man yatbachum si uu kala saaro ilaahay subxaanahu watacaala man yatabicuhum wayudiicuhum lilxaq midka xaqa ku midka raacaya ee xaqa raacaya ee ma garanaysaa soconaya ee mu'miniinta la jiraya ee la soconaya inuu ilaahay muujiyo subxaanahu watacaala wama jaa-uu bihi miman yatabicuhum cala alduhuuri waalgalaba alkhaasa iyo ilaahay inuu muujiyo subxaanahu watacaala kuwii ku raacayay markii ay guulaystaan keliya markii raacaya ee la jiray maantay bal u fiirsada xaaladeena inagu haddaynu fiirino jamhuurku markii horeeto xilli waxaa la gaaray jamhuurku uu la socday oo iska raacay oo dadkii oo dhan ay yidhaahdeen nimankaanu way guulaysanayaano soomaaliya oo dhan gacantay ku dhigayaani ee maanta iska raac oo qof walbi markii dambeeto way iska raacay baanu garanaynaa waan xasuusanaa kadibna markii arrinkan u dhacay rag yar unbaa soo haray oo wax yar unbaa ka soo haray intii kaleeto way iska kala tageen maxaa jira awalba halabada iyo guusha ayay ku raacayeen laakiin imtixaankii markuu dhaco waa la kala saaraya ilahay waa kala ogaanaya subxaanahu watacaala ninka sugnaaday ee haray ee weli arrinkiisi ku taagan ee ay ka dhabahay ee ilaahay risaaladiisa doonaya in risaaladiisu ay gaarto ee lagu xukumo doonaya dhulka ilaahay lagu xukumo raba ninkaasu waa muuqanayaayo kama harayo wuu ku dul dhimanayaa halkaa unbuu joogaya ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wacdigiisii gacanta u geliyo kii kalena maalintii la guulaystana wuu soo bixi maalintii kaleetana suuqiisu iska geli wa minhaa waxaa kamida buu yihi shiiku ana hada min aclaami rusul rususha waxaa lagu garto inay ka mid tahay kama qaala hiraqlu hiraqla ninkii la oran jiray sidii uu ku yidhi liabi sufyaan hal qaataltumuuhu ma la dagaalamtee nebi maxamed qaala nacam buu yidhi qaala wuxuu yidhi kayfa alxarbu baynakum wa baynahu ka warrama dagaalkiina adinka iyo isaga idiin dhexeeya qaala wuxuu yidhi sijaalun wadaamaysi weeye yudaalu calayna maratan wanudaalu calayhi ukhraa marna waxa weeye wuu naga badiyaa marna waanu ka badinaa qaala wuxuu yidhi kadalika rusulu tubtalaa rususha ayaa sidaa loo loo imtixaamaa uma takunu lahu lcaaqiba kadibna caaqibada iyaga ayaa yeelanaya oo guushu marka dambe iyaga ayay raacaysaa wixii rususha raacana noocaa weeyo iyaguna wadadaa ayay marayaan oo maalinba imtixaanku markuu dhaco ee maalin muslimiintii la arko iyaga oo laga sito oo wadaantii la ceelkii iyaga laga miilaysto ee miiladii lagala baxay ayaa dad badii iska carari doonaan laakiin rag ba yar baa soo hari doona ee saafiya oo mu'miniina ee macaasida iska ilaaliya kuwa ayaa ilahay guusha gacanta ugeli doonaa subxaana wa tacaala wa minhaa waxaa ka mid ah an yumayiza almu'minu saadiqu min almunaafiqi alkaadibi ilahay waxa uu doonayay subxaanahu wa in la kala saaro ninka mu'minka ee saadiqa ninka munaafiqa ee kaadibkaa laga saaro fa ina almuslimiina muslimiinta lama adharahumlama adharahu adharahum allahu calaa acdaa'ihim yawma badr markuu ilaahay ka guulaysiiyey cadowgoodii maalintii beder wadaara lahum fa shimbirkiina iyaga xaggooda usoo duulay dakala macahum fi lislaami daahiran man laysa macahum fiihi baatinan islaamkii ayaa waxa galay dad badan oo aanu qalbiga kaga jirin ayay daahirka galeen oo cabsi baa ugeysay xikmat xikmatullah ilahay xikmadiisa ayaa waxay keenaysaa caza wajalla an sababa licibaadihi mixnatan inuu ilaahay subxaanahu watacaala oo imtixaan u diyaariyo mayaza bayna almu'mini walmunaafiq kala saaraysa munaafiqa iyo mu'minka kala saaraysa fa adlaca almunaafiquuna ru'uusahum fi hadihi algazwa halkaa ayay marka kasoo baxeen munaafiqiintii oo waa la arkay watakallamuu bima kaanuu yaktumuuna wixii ay ku qarin jireen ayay markaa sheeg sheegeen oo waxay yidhaahdeen haddayna maqli lahaayeen halkaan laguma laayeen iyo wax lamid ah ayay yidhaahdeen sida maantaba socoto aad maqlayso hadalla noocaas oo kaleeta ah oo la odhanayo taladii bay diideen waxbay maqli waayeen sidaasu kuma dhacdeen iyo wax lamida waxaasoo dhan walciyaadu billah hadalka munaafiqiinta weeye haddii ay qalad galeenna iyagu niyad wanaagsan bay ka ahayd qalad galo kama aanay ahayn ilaahay baana qadaray oo arrinkaanu arrin dhacaya ee xukuman ayuu ahaa wax la dhaafaayoba mama ahayn mar haddii arrinku dhaco qadar allahu wamaa shaa facal keliya ayaa ku taalla hadal kale meesha ma yaallo low ma yaal maxaa jira fa ina low taftaxu camalu shaydaan camalka shaydaanka ayay furtaa sidaa darteed baa ilaahay wuxuu doonayay subxaanahu watacaala munaafiqiinta inuu muujiyo ee markaasna ay markii muslimiintii caburkoodii ay ka baxaan ay markaa wixii qalbiga ugu jira ay sheegaan ee la barto berito munaafiq miyaa ku imaan doona wa wadaharat ilaahay waxa uu sheegay subxaanahu watacaala muqdaatuhum ilaahay waxay qarinayeen buu soo muujiyey wacaada wacaada taluucuhum wacaada taluuxuhum sariixan wixii ay qarinayeenna iyadana arrinkoodii caadi buu noqday oo wuu muuqday oo waa la arkay wanqasama annaasu ilaa kafirin wa mu'minin wa munaafiqin inqisaaman daahiran dadkii waxay u kala qaybsadeen gaalo iyo mu'min iyo munaafiq ayay si cad u kala qaybsadeen wa carafa almu'minuuna ana lahum caduwan fi nafsi duurihim waxay ogaadeen mu'miniintii cadow ku dhex jiraa inuu jiro wahum macahum inay markasta ay la joogaan la yufaariquunahum oo marna aanay ka dhex bixi ahayn faistacaduu lahum way u diyaar garoobeen wataxarasuu minhum waynay iska ilaaliyeen qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yidhi ma kana allahu liyadara almu'miniina cala ma antum calayhi xataa yamiiza alkhabiisa min aldayib wma kana allahu liyudlacakum cala algaybi walakin allaha yajtadii min rusulihi man yashaa ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta ugama tegayo idinkama tegayo sida aad tihiin ee aada isku hulaabantihiin oo aada isku jirtaan ilaa ilaahay subxaanahu watacaala kala saaro midka xun iyo midka fiican ilahay inuu kala saaro subxaanahu watacaala arinku sidaa ma ahaanayo wuxuu yihi shiku waxa weeye ma kana allahu liyadarakum ilahyliyadara ilahay imaha kaga tegaya calaa ma antum calayhi min ililtibaasi lmu'mini bilmunaafiqi inuu mu'minka iyo munaafiqi ku jiro xataa ilahay subxaanahu watacaala yumayiza ahla aliimaani min ahli nifaaq ilah ilahay uu ka saaro mu'miniinta munaafiqiinta uu ka dhex saaro kamaa mayazahum bilmixnati yawma uxud sida ilaahay subxaanahu watacaala uga saaray maalintii imtixaankii uxud wamaa kaana allahu ilaahay maaha liyudlicakum cala algaybi aladi maaha mid idin tusiyo aybkii yamiizu bihi bayna haaulaai wa haaulaai sida kuwa iyo kuwa ku kala saarayo mid intusaya ma uusan ahayn fainahum fainahum iyagu mutamayizuuna fii kaybihi waxay ku kala saaraayeen kaybka ilaahay bay ku kala saaraayeen subxaanahu wa tacaala wa cilmihi iyo cilmigiisa wahuwa subxaanahu ilaahay subxaanahu yuriidu wuxuu doonayay an yumayizahum tamyiizan mashhuudan in nimanka la arko buu doonayey way dadku arkaan oo fa yaqaca macluumuhu ladii huwa ayb ku dhaco markaas shahaada markaa aybkii shahaada uu noqdo oo la arko wa qawluhu ilahay qawlkiisi walakin allaha yajtabi min rusulihi man yashaa istidraakan lama nafaahu min idlaaci khalqihi cala algaybi buu ilaahay subxaanahu watacaala kadib istidraak ku sameeyey siwa rusul rusulsha waxayaga kamida ah, ayaa la tusaa arrinkaa wey fainahu yudlicuhum calaa maa yashaa wuxuu doono buu tusiyaa oo min haybihi haybkiisa kamid a kama qaala tacaala ilaahay siduu yidhi caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasulihi sida ilahay yidhi subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala markaas waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala marka munaafiqiintii iyo waxa uu kala muujiyey iyo mu'miniintii ayuu kala muujinayaa mu'miniintii iyo munaafiqiintii ayuu alla kala muujiyey waa xikmad weyn oo muhiima weeye si kaloo loo kala saarayo male in la kala ogaado mu'miniinta iyo munaafiqiintii in imtixaan yimaado weeye oo markaa midkii soo hara iyo midka meesha ka tagay munaafiq ahaa hadhowdii wixii lagu hadlayey ninkii munaafiqa ahaa la ogaado arrinkaas baa ilaahay doonaya wa minhaa waxaa kamida buu yihi shiku istikraaju cubuudiyati wliyaa'ihi wa xisbihi fi saraai wadaraa waxaa kaleeto oo kamida buu yidhi inuu ilaahay doonayo subxaanahu watacaala uu awliyadiisa usoo saaro iyo xisbigiisa cubuudiye inuu usoo saaro ilaahay inay caabudaan subxaanahu watacaala bisaraai wadaraa markii barwaaqada lagu jiro iyo markii dhibta lagu jiroba fii ma yuxibuuna wamaa yukrihuun mar kasta waxay necab yihiin waxay jecel yihiin iyo waxay karhanayaan kulliba markay ku jiraan ilahay inay caabudaan wa fii xaali dufrihim iyo markii wa dufri acdaa'ihim markii iyaga laga guulaysto iyo markii acdaadoodu bihim iyaga ay ka guulaystaan faidaa sabatuu hadday sugnaadaan cala daacati daacada ku sugnaadaan waalcubuudiyati iyo adoonnimada ku sugnaadaan fii ma yuxibuuna wamaa yukrihuun waxay jecel yihiin iyo waxay karhanayaanba fahum cibaaduhu xaqan addoommadiisii xaqa ahaabay noqonayaan walaysuu ma noqonayaan kaman yacbudu allaha calaa xarfin calaa xarfin waaxidin mid ilaahay gees ka caabudaya ma noqonayaan oo geeskaasu muxuu yahay min asaraai wاlnicmati wاlcaafiyati markii ay barwaaqada haystaan iyo nicmada iyo caafiyada ilaahay markaa keliya inay caabudayaan markii arrinku daraadona ay iska cararayaan oo iska noqonayaan oo ay gadaashooda iyo cirbahooda u laabanayaan taas baa ilaahay doonaya subxaanahu watacaala inuu addoommadiisa imtixaamo oo imtixaan aad iyo aad u kulul u geliyo oo ogaada kuwa addoommadiisa noqonaya ee dabta ah ee mar walba ilaahay caabudaya subxaanahu wa tacaala ee ku caabudaya dhibta iyo barwaaqadaba ku caabudaya munaafiqiina markaa intuu iska cararo iyo kuwii iimaankoodu jilicsanaa ay markaa iska laabtaan oo iska tagaan saasaa ilaahay doonaya subxaanahu wa tacaala wa minhaa waxaa ka mid a ah annahu subxaanahu ilaahay low nasarahum daa'iman kasta muslimiinta hadduu u gargaari lahaa wa adfarahum bicaduwihi cadowgiisa uga gargaari lahaa fii kulli mawdinin meel kasta wajacala lahum tamkiina waalqahra liacdaa'ihim abadan mar kasta uu gaalada ka adkaysiin lahaa cadowgooda ka adkaysiin lahaa ladaqat nufuusuhum naftooda ayaa kibri lahay washamakat wartafacat waxa weeye sidoo kaleeto kibir baa geli lahaayo way isla tegi lahaayeen oo niman kibir badan ayay noqon lahaayeen falaw basada lahum nasra wadufra markasta hadduu alle ufidin lahaa nasriga iyo guusha lakanuu fi lxaali alati waxay noqon lahaayeen oo kale yakunuuna fiiha low basada lahum rizqa hadduu ilaahay dadka u risiqa uwada fidin lahaa siday u kibri lahaayeen saasoo kale u kibri lahaayeen falaa yuslixu cibaada addoommadiisa arrinkaa umaba suubanaba ila saraa daraa laabudda labadaa inay ku jiraan weeye marna in la dhibo marna inay barwaaqo ku jiraan weeye washiddatu wariqaa marna waxa weeye inay farax ku jiraan marna inay dhiban yihiin washiddatu wariqaa marna barwaaqo marna dhibaato inay ku jiraan weeye walqabdu walbastu marna in loo fidiyo marna in laga ceshado nasriga weeye huwa almudabiru ilaahay baa umuuraha dabiraya liamri cibaadihi addoomadiisa allaa umuurtooda isagu gacanta ku haya oo dabiraya kamaa yaliiqu bixikmatihi sida xikmadiisa ilaahay u haboon subxaanahu wa tacaala innahu bihim khabiirun basiir isaga ayaa xog u ah oo u aragti badan alle subxaanahu wa tacaala idan alle xikan badan buu meesha ka leeyahay oo mar kasta haddii nimanka guusha la iska siin lahaa cadowgooda ay qahri lahaayeen nafta waxaa lagu yaqaanaa inay naftu kibirto oo xoog ay isla yeelato kibir galo oo ay tidhaahdo maba laga adkaan karoba waxaad doontaan samayn kartaa oo kibir markaa uu ku dhaco sida haddii xoolahaba laga badiyo qofkii uu kibir ku dhacayo saa darteed baa ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa wuxuu ugu talagalay asaraau wadaraa marna inay dhibi ku dhacdo marna inay farxaan oo barwaaqa ay helaan ayaa ilaahay ugu talagalay subxaanahu watacaala wa minhaa waxaa kamida xikamka ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay arrinkaas oo kale ida imtaxanahum ilaahay hadduu ku imtixaamo bilgalabati waalkasrati waalhaziimati haddii lagu imtixaamo in nimanka laga adkaado iyo in la qalbi jabiyo iyo in haziimo ku dhacdo dulluu wankasaruu nimanka waxay samaynayaan wakhadacuu ilaahay bay u dulloobayaan subxaanahu watacaala ilaahay bay isu dullaynayaan ilaahay bay tadarul u samaynayaan ilaahay bay khuduuc u samaynayaan ilaahay bay u oganayaan subxaanahu watacaala fastawjibuu minhu lcizza wanasra marka ayay waxay helayaan oo ay lahaanayaan in ilaahay cizziga iyo nasriga siiyo ayay lahaanayaan maxaa jira ilaahay subxaana wilaayada waxaaba lagu helaa adullu walinkisaar ayaa lagu helaa buu yihi shiku in ilaahay subxaana watacaala wax ku makaniyo ilaahay in laysa dullayiyo ayaa lagu helaa saa darteed baa ilahay wuxuu yidhi buu yihi shiiku walaqad nasarakum allahu bibadrin waantum adillah ilaahay subxaanahu watacaala waa idin gargaaray bader adinka oo adilla ah adinkoo ducafaa baa ilahay idin gargaaray ilahay wuxuu yidhi wayawma xunaynin ida acjabatkum katratukum falam tugni cankum shay-an markii maalinta xunayn ka warrama markaad tiro badnaydeen tiro badnidiini waxba idinma tarin ayuu alla yidhi subxaanahu watacaala idan fa huwa subxaanahu idaa araada hadduu doono an yuciza cabdah addoonkiisa inuu cizaeyo wayujbirahu ilaahay kaba uu rabo wayansurahu u gargaaro kasarahu awalan marka u horeeya ilaahay wuu jebiyaa subxaanahu watacaala tacaala wayakunu jabruhu lahu kabitaankiisuna wuxuu noqdaa iyo wanasrahu nasrigiisu calaa miqdaari dullihi wainkisaarihi hadba meeshii uu gaarsiiyo ayuu noqdaa meeshii hadba uu gaarsiiyo dulligiisu iyo inkisaarkiisu uu gaarsiiyo ayuu noqonaya weye walidalika ayaa marka waxaa loo baahan yahay inaynu alle uquduucno subxaanahu watacaala oo alle isu dullayno subxaanahu watacaala nasrigu wuu imaanaya insha allahu tacaala nasrigu wuu imaanaya insha allahu tacaala kii imaado weeye laakiin inaga ayaa layna rabaa inaynu alle subxaanahu watacaala isu dullayno markaynu aragno tabarkeena inaynu alle isu dullayno subxaanahu watacaala wa minhaa waxaa kamida buu yihi sheiku anahu subxaanahu hayaa licibaadihi addoommadiisa wuxuu u diyaariyey manaazila fii daari karaamatihi manaasil aada iyo aada u waaweyn ayuu alla u diyaariyey gurigiisa uu wax ku karaamayo ayuu alla u diyaariyey subxaanahu watacaala lam yabluquhaa acmaaluhum acmaashooda aanay ku gaarihayn walam yakunuu baaligiiha ila bilbalaa'i walmixna wax kaloo ay ku gaarayaan ma jirto haba yaraatee ilaa imtixaan iyo in dalaayo ay ku dhacdo maahine fagayada lahum lasbaab asbaab ayuu u diyaariyey التي التي taasoo tuusilhum ilayha min ibtilaahi wa midaas oo halkaa ma gaarsiinaysa imtixaankiisa ayuu alle ku gaarsiiya ibtilaagiisa kamaa wafaqahum liacmaali saalixati sida ilaahay u waafajiyey acmaasha saalixa alatii taasoo hiya min jumlati asbaabi wusulihim ilayha taasoo ah waxa ay ku gaarayaan halkaas siduu ilaahay u siiyey subxaana wa tacaala iimaanka iyo acmaasha saalixa ah ayuu haddana ilaahay u imtixaamaya subxaanahu wa tacaala si ay u gaaraan manaasisha waaweynka si ay u gaaraan oo jannadii ay ku helaan ay u gaaraan wey wa minhaa waxaa kamida buu yihi shiiku ana nufuusa taktasibu min alcaaqibati daimati min alcaafiyati daa'imati wاlnasri wاlghinaa dugyaanan warukuna ila alcaajila wuxuu yihi nafta waxaa lagu yaqaanaa waxa ay ku kasbataa caafiyada markii ay hesho daa'imka oo joogtada iyo nasriga joogtada iyo qinaha joogtada duqyaanan way ku kibirtaa buu yidhi iyo sidoo kaleeto waxa weeye kibir ayay ku gaaraysaa si degdega wadalika maradun kaasuna xanuun weeye yacuuquhaa waxa uu ka xirayaayo ka joojinaya ka curyaaminaya can jiddihaa fii sayrihaa ila allahi wa daari alaakhira inay u dhaqaaqdo ay aado oo in jiddi iyo dhab ay ka noqoto inay gurigeedii aakhiro ay aado fa idaa araada bihaa rabbuhaa hadduu ilaahay la doono rabbigeedii haddii uu naftaa la doono wa maalikuhaa iyo kii isagu lahaa iyo wa raaximuhaa kii uu naxariisanayay karaamataw karaamadiisa haddii uu la doono qayada lahaa min alibtilaa'i waalimtixaani ilaahay waxa uu u diyaariyaa subxaanahu wa tacaala imtixaan iyo ibtilaa buu u diyaariyaa ma kaana dawaacan lidalika almarad kaas oo marka xanuunkaas wa u noqonaya alcaaiqu ee ka celinaya can isayr alxasiisi ilayhi meeshii ay u socotay ka joojinaya oo ka celinaya fayakunu dalika albalaau walmixnatu baladaas iyo mixnadaasu waxay u noqonaysaa bimanzilati dabiibi sida dabiibka oo kaleeto yusqi alcaliila ninka xanuunsan cabsiinaya addawaaa alkariha dawada uu karhanayo buu cabsiinaya wayaqdacu minhu lcuruqa wuxuu ku goynayaa halkaas oo uu rabaa inuu ku dabar jaro alluhuumata lilistikraaji adwaa'i minhu xanuunkii buu doonayaa in uu xididada u jaro halkaa ka soo saaro ayuu rabaa walaw tarakahu hadduu sidaa qofkii xanuunsanaa looga tegi lahay oo dawadaa kharaaraan la cabsiin lahayn laqalabathu adwaau xanuunka ayaa ka xog badan lahaa xataa yakuna fiiha halaaka ilaa uu halaajiyo daawana waataynu aragnay inu cabayno daawo macaan weligaa ma arkayso way kharaar tahay daawadu cab baa lagu oranaya adoo indhaa isku haya ayaad cabaysaa kharaarkeeda maxaa jira xanuunkii ayay baabi'inaysaa hadhowdii ayaad caafimaadaysaa caafimaadkaad markaa ku raaxaysanaysaa taasoo kaleeto ayaa ilaahay subxaanahu watacaala imtixaanka waxa uu doonayaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta uu ka ilaaliyo kibirka iyo duqyaanka uu ka ilaaliyo ayuu alla rabaa subxaanahu watacaala haddii kaleeto waxa ay ka fariisanayaan oo ka daalayaan oo ay ka curyaanayaan ilaahay subxaanahu wa daara alaakhira gurigii wanaagsanaa ee karaamada inay ushaqaystaan ayay ka daalayaan taas baa alla doonaya subxaanahu watacaala wa minhaa waxaa kaleeto oo kamida fawaaidka ilaahay subxaanahu watacaala uu ukeeno mararka qaybtood muslimiinta in la jebiyo ukeeno waxaa kamida ana shahaadata cindahu min aclaa maraatibi awliyaa'ihi shahaadada in shahaado la qaato waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa waxay ka tahay maraatibta ugu sarraysa ayay ka tahay wuxuu awleydiisa siiyo wa shuhadaa nimanka shuhadadayo ilaahay subxaanahu watacaala u doorto khuwaasahu dadka khaaska waxa weeye waalmuqarabuuna min cibaadihi iyo cidoomadiisa kuwa uu isagu soo dhaweystay u dhoweeye walaysa bacda darajati sadiiqiyati darajada sadiiqada ma jirto darajo kaleeto oo ka dambaysa ma jirto ila shahaadata ilaa shahaadada maahine wahuwa subxaana subxaanahu yuxibu wuxuu jecel yahay an yatakida min cibaadihi shuhadaa inuu addoommadiisa ilaahay subxaanahu watacaala shuhada ka samaysto ayuu jecel yahay turaaqu dimaauhum dhiigooda loo daadiyo fi maxabatihi wa mardaatihi loo daadiyo xubigiisa iyo raalli ahaanshihiisa wayuutiruuna ridaahu wa maxaba dooranaya ka dooranaya naftooda raalli ahaanshihiisa iyo xubigiisa calaa nufuusihi naftooda ka dooranaya walaa sabiila ilaa nayli hadihi daraja macquul maaha in la gaaro darajadan إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها بتصليب العدو درجada lama gaari karayo ilaa ilaahay inuu udiyaariyo subxaanahu watacaala maahine asbaab inuu udiyaariyo inuu cadowgooda ku diro oo ay laayaan inuu ilaahay subxaanahu watacaala udiyaariyo maahine war mu'miniintii maxaa loo laayay war muslimiinti maxaa loo laayay baa la oranaya ilaahay dankan uu ka leeyahay adduunkaanba lama rabo meel kale oo ka fiican buu ilaahay u wadaa subxaanahu watacaala wayatakida minkum shuhada shuhada ayuu alle ka samaysanaya subxaanahu tacaala joogista adduunkan muxuu qiimo leeyahay wax qiimaa male kollay halkaa unbaa la wada aadi meeshaas baa ilaahay ku karaamayey dad sidiiqiin oo run badan oo ilaahay u run sheegay subxaanahu watacaala ayay ahaayeen markaas baa ilaahay la tegaya subxaanahu wa watacaala danbuu marka alle ka leeyahay subxaanahu tacaala aanay garanayn munaafiqiinta iyo kuwa qalbigooda qabiilku u buuxiyey ee qalbigoodii laga xiray ee quluubtoodii ay buuxsantay iyo calmaaniyada iyo dulliga qalbigooda uu buuxiyey aanay garanayn ayuu ilaahay subxaanahu wa watacaala danbuu ka leeyahay nin habeenkiiba shahaado ku ducaysanaya oo subixii markuu dagaal gelayo xalaytu shahaado kusoo ducaystay so wuxuu doonayay ilaahay ma siiyo subxaanahu watacaala nacam ilaahay wuxuu doonayay buu siiyey muxuu u baxayo reerkiisii iyo adduunkiisii uga tegay iyo shaqadiisii iyo dantiisii dana kale uga tegay ma jirto waxa uga tegay inuu gurigaa iyo halkaa u gaaro qofkii marka ilaahay siiyey subxaanahu watacaala wuxuu doonayay buu helay karaamada ayuu alle la doonayaa subxaanahu watacaala wa minhaa waxaa kamida buu yidhi ana allaha subxaanahu ida araada hadduu alle doono an yuhlika acdaahu acdaadiisa inuu halaajiyo wayumxiqahum ilaahay baabi'iyo qayada lahum lasbaab asbaab ayuu alle u diyaarinayaa alatii taas oo yustawjabuuna biha halaakahum wa muxiqahum taas oo waajibinaysa inay halaagsamaan oo la baabi'iyo wamin wamin acdamiha waxa ugu weyn bacda kufrihim gaalnimadooda waxa weeye arrinka ugu weyn baqyuhum wa duqyaanuhum gaalnimo waxa lagu baabi'inayo gaalnimadooda kadib waxa ugu weyn baqyuhum gardaradooda iyo wa duqyaanuhum kibirkooda iyo wa mubaalagatuhum ku-xeel dheeraantooda fi adaa awliyaayihi awliyadiisa inay dhibaan awliyada ilaahay inay dhibaan man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi ninkii awliyadayda la dagaalama ogaada dagaal baan ogeysiiyey buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala marka waxaa ka mid a ilaahay subxaan iyo wa muxaarabatahum iyo dagaalkooda ay la dagaalamayaan awliyada ilaahay ayaa waxay tahay asbaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay gacadowga inuu ku halaajiyo ugu talagalay waqitaaluhum iyo la dagaalanka ay la dagaalamayaan iyo watasaludu calayhim iyo inuu ilaahay ku sallado mu'miniinta asbaaba ilaahay u diyaarinayo inuu gaalada ku burburiyo weeye ilaahay waxaa laga yaabaa etoobiya inuu maanta doonayo inuu mu'miniinta muslimiinta inuu soomaaliya inuu maanta ku burburiyo laga yaabo maanta iyagu way qoslayaan oo way faraxsan yihiin waddankoodii ayaanu galay ubucdiisii iyo xuduntii xamar baanu joognaa meeshii ugu dambaysay baanu joognaa caasimadoodii ayaanu haysanaa dhulkii sirtoodii iyo danahoodii oo dhanna nagaa maamulayna ayay leeyihiin laakin biidni illahi tacaala waxa ay noqon doontaa baaba-ooda iyo burburkooda ayay noqon doontaa biidni illahi tacaala ilaahay wuxuu doonayaa subxaanahu watacaala wayatamaxasa ilaahay subxaanahu watacaala inuu kala saaro bidalika awliyaahu iyo inuu ilaahay ka nadiifiyo ayuu doonayaa min dunuubihim dembiyadooda iyo wacuyuubihim ceebtooda wayazdaada bidalika acdaauhu min asbaabi muxiqihim wahalaakihim iyo gaalo iyo acdaadoodu in ay halkaas ee iyaguna zaaidsadaan oo asbaabu uga dhigo inuu ku baabi'iyo ee halaagoodii waqad dakara subxaanahu watacaala dalika fi qawlihi tacaala ilaahayna qowlkiisii buu arrinkaa ku sheegay walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin in ymtaskum qarxun faqad masa alqawma qarxun miluh watilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas waliyaclama allahu aladina aamanuu ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أي الليل سبحانه وتعالى أي الليل سبحانه وتعالى شيخ وحيري فجمع لهم إلهي وحيه جمعيه في هذا الخطاب هذا الكان بين تشجيعهم إلهي إنو بيري قليليه وتقوية نفوسهم هي نفتوده إنو الحوجين iyo wa ixyaai cazaaimihim cazaaimtooda iyo go-aankooda wa himamihim iyo himam himamkooda inuu ilaahay noolaynayo markii dhibi ku dhacdo dadka shaydaaniyad jabaya inkisaar baa ku dhacaya markaas baa ilaahay subxaanahu wa tacaala noolaynaya oo soo celinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala markaas buu yidhi walaa tahinuu walaa taxzanuu waha oo waha murugoonina waantum laclowna in kuntum mu'miniin ogaada adinka ayaa sarraynaya oo adkaanaya laakin haddii iimaan dheeb laydinka helo in yamsaskum qarxun faqad masa alqawma qarxu mitluh war nimanka haddii dhibi idinku dhacday nimanka dhibkaa dhibtaa dhib lamida ayaa ku dhacday iyagana ee maxaa idinku dhacay iyaguba ma harayaanoo waa isa soo habaynayaan waad garanaysaan calmaaniyiinta iyo munaafiqiinti iyo warloodhadii lix bilood bay xabar ka maqnaayeen way dibadaha wareegayeen oo geeda hoo seexanayeen kadibna way soo noqdeen way u dhabar adaygeen arrinkoodii iyo danahoodii ay lahaayeen way soo noqdeen sideeba adiga oo mu'mina oo ilaahay subxaanahu watacaala kuu yaboohay khayr kuu yaboohay ahay nicmo kuu yabo ahay seeba adigu u niyadjabaysaa ha niyadjabin walaa tahinuu walaa taxzanuu hana jilcin soco oo waxaa lagaa rabaa cazaa'imkaagii iyo niyadaadii inay sarrayso ayaa lagaa rabaa guushu way dhowdahe way ku imaan doontaa wuxuu kaloo ilaahay jamciye wa bayna xusni tasliya ilaahay subxaanahu watacaala inuu iyagina sabirsiiyey oo wuu sabirsiiyey ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wuu sabirsiiyey wadakara waxa uu sheegay xikama albaahira waxa uu sheegay xikmadaha waaweyn alatii taasoo iktadat idaalat lkufaari calayhim gaaladu ay uga badisay faqaala wuxuu yihi in yamtaskum qarxun faqad masa alqawma qarxu milo haddii wax idinku dhaceen nimanka iyagana mid kamida mid lamida ayaad ku rifateen ay faqad istawaytum fi lqarxi waalhalam xanuunka iyo dhibta isku mid baad ka tihiin ayuu alla yidhi subxaanahu watacaala watabayantum watabaayantum waxaa idinku dheer tihiin fi lrajaai wasawaab rajada ilaahay aad rajaynaysaan iyo sawaabta ayaa dheer tihiin kama qaala tacaala sida ilaah yidhi subxaanahu watacaala in takunuu ta'lamuuna fainahum ya'lamuuna kama ta'lamuun watarjuuna min allahi ma laa yarjuun haddii adinku haddii aad xanuunsateen oo xanuun idinku dhacay war nimanku iyagana waad xanuujiseen oo way xanuunsanayaan iyaguna nimanka iyagaba nimanka dhib baa loo geystay xanuun badan baa gaaray ragga iyagaba adinka keliya maaha inaad xanuunsanaysaan laakiin maxay maxaad dheertihiin watarjuuna min allahi maa laa yarjuun ilaahay waxaad ka rajaynaysaan waxaana iyagu ilaahay ka rajaynayn shahaadaad ilaahay ka rajaynaysaan jannaad ilaahay ka rajaynaysaan sawaab baa ilaahay ka rajaynaysaan dembi dhaaf baa ilaahay ka rajaynaysaan nasri baad ilaahay ka rajaynaysaan iyagu waxaas oo dhan ma rajaynayaan maxaa idinku dhacay uma akbara ilaahay waxa uu sheegay annahu yudaawilu ayaam maalmaha inuu warwareejiyo haadihi alxayaati dunyaa bayna annaas ay dadka ku dhex wareegto maalin boqolo sarrayso ama maalin boqolo badiso waan islaamka lagama sarrayn karo laakin waa la jarxi karaya lagama sarrayn karo islaamka alislaamu yaclu walaa yuclaa calayh islaam lagama sarrayo laakiin dadkiisa ayaa laga yaabaa inuu dhaawac ku dhaco dhaawac weeye oo muslimiintu libaax weeye libaax la dhaawacay weeye maalin maalmaha ka mida ayaa dhaawiciisi bogsoonaya kadibna haddii uu soo noqdo waad garanaysaa libaax kugu soo noqday aad wax u geysatay aad maalin uka jabisay ku dayn maayo maalin maalmaha ka mida ayuu tunka kugu dhegi doonaayo ogow islaamku marka ma dhinto wax dhinta ma aha lagamana sarrayn karo laakiin maalin maalmaha ka mida ayaa goobta laga heli karaa goobta in la kala helo adduunkan ayaanu ugu talagalnay wa annahaa caradun xaadirun yaqsimuhaa duwalan bayna wliyaa'ihi wa acdaa'ihi bikhilaafi alaakhira ilahay baa ku talagalay subxaanahu watacaala inuu uqaybiyo awliyadiisa iyo acdaadiisa adduunkaana u arrinkaas uu dhaco faina cizaha wa nasraha wa rajaaha khaalisun liladiina aamanuu laakin maalinta aakhiro cizigeeda iyo nasrigeeda iyo sharafteeda mu'miniinta ayay gaar u yihiin uma dakara ilaahay wuxuu sheegay xikmatan ukhraa xikmad kale wahiya waxa weeye an yatamayaza almu'miniina min almunaafiqiin inuu ilaahay munaafiqiinta mu'miniinta ka dhex saaro oo uu kala saaro oo fayaclam fayaclamahum cilma ru'yati wa mushaahadati oo markaa nimankii la arko oo la ogaado oo ilaahay subxaanahu watacaala uu muujiyo bacda an kaanuu macluumiina fii kaybihi kii horeeto ilaahay qaybkiisa ayay ku jireen oo ilaahay keliya baa qayb ahaan u ogaa laakin in la muujiyo ayaa la rabaa wadalika alcilmu lgaybiy cilmiga aybkaana laa yataratabu calayhi hawaabun walaa ciqaab waxbaba kama ratibnaan ciqaabna kama ratibanto hawaabna kama ratibanto wainamaa yataratabu hawaabu walciqaab laakin ciqaabta iyo hawaabtu waxay ka ratibataa cala almacluumi wixii banaanka usoo baxee la ogyahay idaa saara mushaahidan waaqica fi lxisi markii xisiga lagu arko nin marka iska aamusano halkaa iska fadhiya maxaad ka garanaysaa banaanka laakin markii loo soo baxo ee la ogaado ee uu nifaaqii ku dhawaaqo ee uu gaala raaco ee dulligii isagoo samaynaya la arko islaamki isagoo jabkiisii ku farxaya la arko gaaladii la arkayo marka ayaa axkaamtii ku dareertay waa la ogaaday ilahayna markaas buu sawaabtii iyo ciqaabtii markaas buu ciqaabiyo oran munaafaq cad baad ahayd oo waa lagu arkay muslimiintiina waxay kaa noqdeen markhaati bay kaa noqdeen uma dakara xikmatan ukraa ilaahay waxa uu sheegay xikmad kale subxaanahu wa tacaala wahiya intiqaadahu subxaanahu minhum shuhadaa inuu dadka muuminiinta qayb ka mida shahaada shuhada ka yeelanayo fa inahu yuxibu shuhadaa min cibaadihi ilaahay waxa uu doonayaa subxaanahu watacaala doomadiisa qayb ka mida ayuu jecel yahay inuu shuhada ka dhigto waqad acadda lahum wuxuu ilaahay u diyaariyey acla almanaazili wa afdalahaa ilaahay waxa u diyaariyey manaazisha meesha ugu sarraysa ugu fadli badan waqad itakadahum linafsihi naftiisa ayuuna nimankaa u doortay u kaxaysay falaa budda an ilaahay an yuniilahum darajata shahaada inuu darajada gaarsiiyo wa waxa weeye ilahay laabudda wey lagaba maarmaan weeye wallahu laa yuxibu aalimiin ilahay wuxuu yihi wallahu laa yuxibu aalimiin tanbihu ladiifu mawqicu jiddan cala karaahatihi wa bugdihi lilmunaafiqiina ladina lilmunaafiqiina aladina in inhadaluu can nabiyihi yawma uxudin wey ilaahay marka qoladan daalimiinta uu yidhi ilaahay ma jecla subxaanahu watacaala tambiih yar oo waxa weeye aad iyo aad muhiim ah oo lagu sheegayo oo ilaahay inuu neceb yahay oo ilaahay nacay munaafiqiinta nimanka la yidhaahdo nimankaas oo garabkay nebiga sala allahu calayhi wasalam ka baxay maalinta uxud wa kadalika atbaacdiisa kuwii garabkooda ka baxana saasaa ilaahay uu neceb yahay subxaanahu watacaala ee u dulaynayaa qolooyinkii mar balanta galay ka ilaahay ballantas la galay subxaanahu watacaala ee yidhi ilaahay diintiisi baanu difaaci doonaa ee hadhowdii ka baxay ee gaaladii iyo munaafiqiintii raacay ee soo dhaweeyey taasaa iyagana ilaahay u dullayn doonaa subxaanahu watacaala wallahu laa yuxibu alaalimiin ilahay ma jecla aalimiinta subxaanahu watacaala walam yatakid minhum shuhadaa sidaa darteed ilahay shuhada kama dhigan subxaanahu watacaala munaafiqiintii liana lahum lianahu ilaahay lam yuxibuhum ma jecla oo faarkasahum waradahum ilaahay subxaanahu watacaala maalintii khaswadii buu ka celiyey liyaxrimahum siduu ilaahay uga xarimo maa khasa bihi lmu'miniin mu'miniinta wuxuu khaas uga dhigay fi dalika alyawm maalintaa wuxuu uga dhigay wamaa acdaahu iyo wixii uu siiyey man istushhida minhum wixii ka shahiiday oo fasababa haaulaai daalimiin nimankaa wuu reebay oo wuu celiyey asbaab buu u diyaariyey cani alasbaab alati waafaqa lahaa awliya wuxuu ka reebay ilaahay subxana wa tacala ka celiyey cani alasbaab alati wafaqa laha awliyaahu wa wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala awliyadiisa iyo xisbigiisa uu ilaahay subxaanahu watacaala u diyaariyey ayaa munaafiqiinta laga reebay saddex waad garanaysaan raggii munaafiqiinta ayo qaswadii maalintii la yimi dib uga noqday uga noqday ilaahay baa celiyey subxaanahu watacaala fatabadahum ilaahay baa dib u celiyey oo yihi waqiila qucudu maca alqaacidiin iskala fadhiya kuwa meelaha dumarka iyo carruurta iyo meelihii inaan iskala jooga ragga raggaa kuma jirtaan ee shahaadada helaya iyo kuwa dunuubtooda la dhaafayo iyo kuwa nicmadan helaya adinku kuma jirtaan halkaa iska fadhiya dulligiina iska ahaada baa layidhi u fiirsada marka sida xaalku u kala duwan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka arrinka ayuu doonayaa subxaanahu wa tacaala mu'miniintiisa sidaa inuu karaamayo karaamo weeye waxa inagu aynu la hoynayno oo calooshu inala gubanayso laakiin rag baa karaamaysay oo ilahay karaame la rabay haddii guul la iska heli lahaa maalin walba karaamadan xaggee baa laga heli lahaa lama helan weye uma dakara xikmatan ukraa ilahay xikma kale ayuu sheegay wahiya iyaduna waxa weeye muxiqu lkaafiriina biduqyaanihim inuu gaaladii uu ilaahay subxaanahu watacaala u burburinayo kibirkoodii ku burburinayo wa bakyihim gawiyo gardaradoodii uu ilaahay ku burburinayo iyo wacudwaanihim iyo cadowtinimadooda ilahay ku burburinayo subxaanahu watacaala ayaa ilaahay sheegay subxaanahu watacaala sidaas weeye marka ilahay wuxuu maxaa jira sidee baa ilahay u burburinaya aayaddu aayad cajiiba weeye waliyumaxis allahu ladina aamanuu wayamxaq alkafiriin aad iyo aad baan aayaddaa ugu wareeri jiray dhawaan baa ilahay ii fahamsiiyey subxaanahu watacaala uu ilaahay u burburinaya dhowr arrimood weeye ilaahay subxaanahu watacaala marka waxa uu doonayaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu burburiyo ducadiisa ayuu ku burburinayaa ducada muslimiinta ayuu ku burburinayaa taaniyan ilaahay owliyadiisa ninkii la dagaalama ilaahay isagana subxaana watacaala xarbi buu diyaariyey thalisan nimanku markii ay xoogaha muslimiinta ay maalin ka gacan sarreeyaan waxaa ku dhacaya wax la yidhaahdo ayaa ku dhacaya duqyaan iyo kibir baa ku dhacaya markaas markaasay waxay odhanayaan war muslimiintaba waaba qabsan kartaan maad iska dhaqaaqdaan markaas iyo muslimiinta isku aadi oo isku doondoonan oo isku dhexgeli markaas baa ilaahay subxaanahu wa tacaala nasrigii muslimiinta siinaya gaalada ethoobiyaanka ee qurunka ee tigreega ee ku jira maanta soomaaliya ku dhex jira ee xamar dharb dhex mushaaxaya ee xeebihii dhex mushaaxaya ee badii cabaylo bad weligood ma aane anage la yidhi badii markii arkeen ayay biyo umaleeya webi ee cabeen kadibna ay yidhaahdeen war biyuhu qaraara dadka noocaas yidhi insha allahu tacaala falyadxakuu qaliilan waliyabkuu kasiiran insha allahu tacaala maalmadeeda weyo qosolku laakin ilahay wuxuu idin diyaariyey in laydin burburiyo baa ilahay idin diyaariyey subxaanahu wa uma ankara calayhim xusbaanahum ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku ankiray nimankaasu malahoodii iyo wadanahum danigoodii an yadkuluu ljannata inay jannada iska gelayaan biduuni ljihaadi fii sabiilihi iyagoo aan wadadii ilaahay ku jihaadin iyo wasabri cala aladaa acdaa'ihi iyo iyaga oo aan ku sabrin addoon waxa weeye dhibtii acdaadiisa ka soo gaaraysay iyagoo aan ku sabrin wa ina haadaa kaasu mumtanicun arrin waxa weeye mamnuuca weeye bixaytu yunkira ilaahay ku inkiray calaa man danahu qofkii u malaya waxasibahu oo sidaa u qaatay daqaala wuxuu yihi alle subxaanahu wa tacaala am xasibtum an tadkhuluu ljannata walamaa yaclam illahu aladiina jaahaduu minkum wayaclama saabiriin ma waxaad u marayseen inaad janno u gela iska gelaysaan ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu muujiyo dadka mu'miniinta ee jihaadaya oo adinka idinka mida iyo ilaahay inuu muujiyo subxaanahu wa tacaala kuwa saabiriinta ee sabrayo walam yaqac dalika minkum fayaclamhu alle subxaanahu wa tacaala fainahu inahu law waqaca ma idinka ma uusan dhicin maxaa jira hadduu dhici lahaa ilahay waa muujin lahaa subxaanahu wa tacaala فجزاكم عليه janna ayuu يؤذن كوف لها fayakunu جزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم maaha inuu waxaan qalbiga iskaga jiraan oo halkaas iska joogto laakiin shaygu inuu macluum yahay banaanka usoo baxo weeye fa in allaha laa yujzi lcabda addoonka kama abaalmariyo calaa mujaradi cilmihi fiihi duna an yaqaca macluumuhu laabudda wuxuu inay dhacaan weye shaqadii la qabto weye haddaad laakiin halkaa iska fadhido oo tidhaahdo saasaan waxaasaan iska ahay waxna aadan qabanayn ilaahay subxaanahu watacaala waxa weye kaaba abaalmarinayo ee ilahay wuxuu kaa abaalmarinaya subxaanahu watacaala markii uu banaanka wixii usoo baxo uma markaa ka bacdi alle subxaanahu watacaala wadba'ahum ilaahay wuxuu ku ceebeeyey wuxuu ku wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala ku canaantay calaa haziimatihim min amrin kaanuu yatamanawnahu haziimadoodii amrin ay ahaan jireen kuwa tamaniya wayawaduuna liqaahu way jeclaan jireen inay la kulmaan faqaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walaqad kuntum tamanawna almawta min qabli min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuuhu waantum tanduruun ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxaad ahaydeen kuwa tamaniya mawtka tamaniya ayaad ahaydeen intaydinaan la kulmin ka hor waad aragteen adinka oo fiirinaya ayaad aragteen geeridii ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi bu yihi sheekhaana ibnu cabbaas walama akhbarahum allahu subxaanahu wa tacaala calaa lisaani nabiyihi bima facala bishuhadaai badr min alkaraama markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu warramay oo ilaahay uga waramay lisaankii nebigiisa axaadiis nebigiisa nebigii loo sheegay sala allahu alay slam nebigiina wuu dadkii u sheegay wixii ilaahay ku karaameeyey shuhadadii waxa ilaahay ku karaameeyey ayay raqibuu fi shahaada shahaadadii ayay jeclaadeen fatamanow qitaalan waxa ay tamaniyeen inay dagaal galaan oo yastashhiduuna fiihi ay markaa ay ku shahiidaan oo fa yulxiquuna ikhwaanahum walaalahoodii ay u tagaan fa araahum allahu dalika yawma uxud ilahay maalinta uxud buu buu tusiyey subxaanahu watacaala wasababahu lahum ilahay wuu u sababay subxaanahu watacaala falam yalbasuu ma aanay sugnaanin an yalzimu an an inhazamuu ilaa man shaaa allahu minhum horay ayay markaasna waxa weeye ayay ka garanaysaa ma sugnaanin oo isla markiiba waxaa ku dhacay inhiyaar baa ku dhacay oo way kala carareen oo way u karan waayeen geeridii dagaalkii geeridii u adkaysan waayeen ilaa intii ilaahay sugay mahayno subxaanahu watacaala markaas baa ilahay wuxuu soo dejiyey walaqad kuntum tamanawna almawta min qabli an talqawh faqad ra'aytumuuhu waantum tanduruun intaas oo xikam iyo kayrkood ayuu ka soo saaray sheikhu raximahu llahu tacaala raximahu llahu tacaala iyo kayrkood laakiin waxaan isleeyahay intaa ayaa ugu muhiimsan ayaani tiri oo inagana khuseeye mawduuceena khuseeye ayaani tiri laakiin xikam aad iyo aad u tiro badan ayuu kala soo dhex baxay imaam ibnuqayim raxmatullahi calayhi ayuu kala soo dhex baxay qaswadii uxud ee dhacday haddan bu xaalada aynu ku jiro xaaladii uxud wey mader baynu soo maray uxud baynu maray waxaynu sugaynaa insha allahu tacaala fatxu maka ayaynu sugaynaa insha allahu tacaala khayrku uu soo noqonayaa yaan marka aynan ugu dhicin inhiyaar iyo nagu dhicin niyad xuma nagu dhicin oo walaa tahinuu walaa taxzanuu wey waxaan u malaynayaa marka insha allah waan isleeyahay intii aan islahaa insha allahu tacaala maantay